alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وصaxbihi wman اhtada bhudah wbacd salaam اllahi عalaykum wraxmat wbarakaatu waxaynu ku jirnaa weli abwaabtii uu sheekhu kaga hadlay asbaabta dacniga ama asbaabta dacfiga xadiiska inay ka mid tahay adacnu fii dabdi raawi in raawiga xifdigiisa la duro raawiga qaabab kala duwan baa xifdigiisa loo duraa ama wax looga sheegaa <clears throat> waxa uu inoo sheegay inay ka mid tahay waxyaabaha lagu duro raawiga inay ka mid tahay fuxshu lgalad inay ka mid tahay khaflada iyo mooganaanta iyo soo jeedid la-aanta ay wax walba isaga dhuumanayaan inay ka mid tahay waa yacni khaflo ah, waxaa looga jeedaa inuu raawi kala garan waayo xadiiskii uu wariyey iyo kii aan warinin oo aanu tayaqud iyo soo jeed iyo itqaan lahayn asbaabta waxaa ka mid ah inuu raawigu waxyaaba qaarkood ku wahmiyo oo uu calaa sabiili اlkhalad uu u sheego ama u qaato oo uu keyrkii khilaafo <clears throat> waxaa ka mid ah xifdi xumaan oo iyadana aynu nidhi labaa loo qaybiyaa inuu qofka xifdi xumaanta kuba soo dhashay marka hore oy dhalan tahay iyo inay shay taari kusoo deriye ay tahay oo ama xanuun keenay ama gabow keenay ama masiibo iyo dhib ku habsatay oo raawiga ku dhacday ay keentay mhm. intaa sheekhu wuu soo sheegay waxaanaynu sheegnay uu si kooban u sheegay raawiga xifdigiisa uu fiicnaa ee laakiin xifdi xumaantu kusoo darido in la yidhaahdo maxay in loo bixiyey magaca alraawi almukhtalit almukhtalit weeyaan halkaas saynu sheegnay raawigii isku dhex darsamay asbaabo badan baana ikhtilaadka keena raawigaas marka lagu dhaha raawigaa ikhtilaad baa ku dhacay ama tagayur baa ku dhacay macnaheedu waxa weeye xifdigiisa waxbaa kusoo dariyey xifdigiisu markii hore waa fiicnaay asbaaba ama sabab keentay darteed buu xifdigoodu xifdigiisu isu bedelay ma aragtaad mukhtalid baa la yidhaha raawigaa mukhtalidkaa xadiiskiisu axkaam gaaru leeyahay meelaha dambe ama kutubta dambe ayay tafaasiil qa tafaasiil badan iyo inoogu iman doonta <clears throat> sababta shanaad sheekhu wuxuu yihi bisababi almukhaalafati lithiqaat waa in raawigu asbaabaha waxyaabaha keena in raawiga dabdigiisii iyo xifdigiisii la tacniyo oo la duro waxaa ka mid a in lagu duro xifdigiisii sabab ah inuu khilaafayo fiqaadii macnaheedu waa maxay markuu fiqaad wax la wariyo a markuu ruwaad fiqaada uu wax la wariyo u xadiis la qaato ruwaaddaasi sidii iyagu xadiiska ay u wariyeen si aan ahayn ayuu xadiiskuu warinaya ma aragta hadda marka muxuu khilaafayaa ruwaad kale oo fiqaad ah oo sifaad aynu sheegi doonna leh ayuu khilaafaya si kale haddaan u tilmaamo hadalkaas waxaynu nidhi waxyaabaha muhimka ah ee lagu ogaado raawiga xifdigiisu inuu fiican yahy waxaa ka mid a ah in xadiiskii uu la wariyey ruwaad xifdigoodii iyo idqaankoodii iyo dabdigooda la garanayo hadduu axaadiis la wariyo inuu axaadiistii iyaga ku waafaqo sidii uu u wariyeen u wariyo waxa ay tilmaamaysaa maxay inuu xifdigiisu fiican yahy waadix raawiga waxyaabaha xifdigiisa lagu garto waxaa ka mid a ah, in markuu ruwaad xifdigooda iyo idqaankooda iyo dabdigooda la ogyay wax la wariyo inuu inaanu khilaafine sidii ay u wariyeen uu u wariyo waxay tilmaamaysaa inuu xifdigiisu sidee yahay inuu xun yahay mise fiican yahay inuu fiican yahay haddii haddaba cagsiguna waa sax tani waa cagsigii cagsigu waxa weeye raawigii xadiis buu wariyey ruwaad buu la wariyey xadiiskii ruwaaddii uu xadiiska la wariyey waa rag mutqiniina xufaada ahlu dabdin wa itqaanin wa xifdin ah ayuu xadiiskan la warinaya markuu iyagii axaadiis la wariyo axaadiistii wuu ku khilaafayaa iyagii uu khilaafaya sidii ay wariyeen si aan ahayn ama waxaanay warin buu sheegaya mukhaalafadaasi waxay tilmaamaysaa raawiga xifdigiisa in inuu xifdigiisu aanu sax ahayn oo sidii loo baahna aanu ahayn ayay tilmaamaysaa waana sabab kamid a asbaabta lagu duro raawiga xifdigiisa aima aa garanaysaan aan idiin sheego imaam zuhri raximah llah iyo imaam sufyaan ibnu cuyeyne mathalan iyo imaamu malik waa yahay zuhri ardaydiisii uu kaalay zuhri ardaydiisi waxaa ka mid a imaamu malik waxaa ka mida sufyaan ibnu cuyeyna waxaa ka mida macmar ibnu rashid waxaa ka mida yid yunus ibnu yaziid alayli iyo rag kale iyo rag kale raawibaa zuhri xadiis ka wariyey zuhrina dee ardaydiisa dabaqadaasaa ka mid a dabaqaadka ardaydiisa raggaan nin la nin la la la waktiyaa xadiis wariyey xadiiskaa zuuri buu ka wariyey a'imadii waaweyneyda zuuri cilmiga ka qaadata kuwa aynu sheegnay ka mid tahay ayuu hadhow markuu xadiiskii wariyey khilaafa waxaanay iyagu warin iyo waxaanay sheegin iyo qaab aanay u sheegin ayuu xadiiskii wariye wariyeen taas maxay tilmaamaysaa raawigaasi xifdigiisu inaanu fiicnayn mukhaalafatu hiqaat baa la yidhahdaa waadix ikhwaan mukhaalafatu hiqaat baa la yidhaha hadhow baan idin odhan doonaa tacbiiriya markaasuu tacbiirin kari waayey doonta hay marka iska ilaali mukhaalafadaasi waa noocyo sheekhu wuxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi asheikhu cabdallah ibn axmed aliryani xafidahu llah kitaabkiisa mabaadi lmufiida fi musطalax اlxadiis wuxuu yidhi sababta shanaad ee xadiiska ee raawi xifdigiisa lagu duro waa bisababi almukhaalafati lihiqaati waa inuu khilaafo dadkii ruwaaddii lagu kalsoonaa xifdigooda iyo cadaaladooda iyo dabdigooda iyo itqaankooda lagu kalsoonaa inuu khilaafo oo markuu wax la wariyo iyagii si siday u wariyeen khilaafsan buu u warinaya waadix ha mukhaalafadaasi wahiya mukhaalafadaasi anwaacu noociyo wey nooca koowaad waa maxay waa mukhaalafatu raawi almaqbuul mukhaalafatu raawi raawigii inuu khilaafo raawigii almaqbuuli ay almaqbuuli xadiiduhu xadiiskiisa la aqbalay almaqbuul waa maxay almaqbuuli ee la aqbalayay xadiiduhu xadiiskiisa raawiga xadiiskiisa la aqbala waa kee waa raawiga xadiiska saxiixa wariyey ama xadiiska xasankaa wariyey soo saa ma xadiiska waxaynu uqabaynay maqbuul iyo marduud xadiiskii maqbuulka muxuu ahaa saxiix iyo xasan soo maa saxiixuna labuu uqeybsamay xasankuna labuu uqeybsamay raawiga xadiiskiisa la aqbalaya ee maqbuulka u xadiiskiisu ee ama xadiis saxiixa wariyey raawigii xadiiskiisu saxiixa ahaa ama raawigii xadiiskiisu xasanka ahaa baa loo jeedaa raawi maqbuula marka lagu leeyahy raawiga xadiiskiisa la aqbalayo ayaa wuxuu khilaafay liman huwa awlaa minhu cid isaga ka mudan ee kada yuu khilaafay liman huwa mid buu khilaafay ruwaad buu khilaafay awlaa ka mudan minhu isaga xaggey uga mudan yihiin sifatan xagga sifada oo way ka xifdi badan yihiin way ka idqaan badan yihiin ya xagga xifdiga iyo idqaanka iyo dabdiga way ka way ka way ka mudan yihiin aw cadadan ama tira ahaan bay uga mudan yihin oo way ka tiro badan yihiin isna waa kelidii raawiga wax khilaafay iyo cidda uu khilaafay ee iswaafaqdayna waa saddex qof waa afar qof waa shan qof isaga way ka badan yihin waadix ya ikhwaan hay sidaa waa la yidhi sidaa waa lagu fasiray sifatan oo cadadan sidaa waa lagu fasiray marka hadalku muxuu noqonayaa mukhaalafo raawigu uu khilaafo dadkii uu wax la wariyay ee hiqaada ahaa waxa weeyaan sabab min asbaabi dacni fii dabdihi wa xifdihi ma aragta haddaba tii koobaad waxay noqotay noocii koobaad mukhaalafat raawi raawigii inuu khilaafo raawigii almaqbuuli la aqbalayo xadiiskiisa ee ama uu xasanka ama uu saxiixa ahaa liman huwa awlaa minhu qof isaga ka mudan cid isaga ka mudan buu khilaafa sifatan xagga sifaday uga mudanta oo wuu ka xifdi badan yahy wuu ka dabdi badan yahy xagga idqaanka iyo sugidda cilmiga wuu ka idqaan badan ama dee ninkanuu khilaafay wuu ka qadar wen yahay oo siduu ka qadar weyn imaamu maalig oo dee imaam min aimati lislaami ah oo dee caalim weynoo waxa weeyaan xifdi iyo itqaan iyo dabdi looga haray ah muxuu yihi sufyaan bnu ciyaynat alhilaali ida dukira alculamaau famalikun innajmu haddii culimada la sheego maalig waa xidiga la waa xidiga xidiga lagu gudo habeenka gudcurka ah weeye maalig yani wuxuu tilmaamayaa maalig waa nin sare marka culimo la sheego markaa nin ka qadar badan isaga ayuu khilaafay oo dee imaamnimada imaamnimadiisa laysku waafaqsany ayuu khilaafay aw cadadan ama waa ka tiro badan yahay oo cidda uu khilaafayaa isaga ka tiro badan isna waa kelidii iyaguna way ka badan yihiin marka waxaad fahamtay raawi ruwaadda ka midi ah inuu khilaafo cid cilmiga kaga idqaan badan ama xagga imaamada iyo qadarka ka ka ka isaga ka weyn ama ka tiro badan inuu khilaafo oo iyaguna si wax u wada wariyaan isna iyagii uu khilaafaa waxay tahay waa sabab lagu dacniyo raawiga xifdigiisa waana sabab lagu ogaado xifdiga raawigu in uu inuu dhiman yahay ama waxa weeyaan aanu xifdigiisu sax ahayn wa yusamaa xadiiduhu ninkii wax khilaafay xadiiskiisa raawiga ruwaaddaa khilaafay xadiiskiisa waxaa lagu magacaaba ashadu shaad baa la yidhahdaa oo ninka maalan imaamu zuhri wax ka wariyey ee markuu adi intuu xadiis wariyey xadiiskaas ay ku khilaafeen ee khilaafay sidii ay xadiiskaas zuhri uga wariyeen maalig iyo macmar iyo ibnu cuyeyna iyo ragga la midka ay uga wariyeen dee ninka xadiiskiisa waxaanu leenahay raawigaa wax khilaafay xadiiskiisa shaad baa loo bixinay maadaamuu ragga uu khilaafay maadaamuu xadiiskiisu isaga yani maqbuul uu ahaan lahaa haddaanu cid khilaafeen shaad baynu u bixinayna xadiiskiisa cidda uu khilaafay xadiiskoodana waxaa loo bixinayaa maxfuud aan mihaalkii ku celiyo imaamu zuhri ayaa xadiis laga wariyey afar ardaydiisi mid ah maalan imaamu malik iyo ibnu cuyayna iyo macmar rashid iyo yunus ibnu yaziid alayli ayaa xadiiskaas wariyey isku siba u wariyeen nacam nin baa yimi ruwaaddii imaamu zuhri wax ka waraysay ah aanu xadiiskiisu asaal ahaan daciif ahayn ee xadiiskiisu la aqbali lahaa laakiin xadiiskii ay wariyeen imaamu zuhri iyo raggale xadiiska imaamu zuhri ka wariyeen maalig iyo ibnu cuyeyniya buu wariyey markaasuu wuxuu u wariyey qaab khilaafsan sida iyagu wariyeen meesha maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay inuu raawiga xadiiskiisu walow maqbuul baade maadaamuu cid ka awlaysan khilaafay oo ka tiro badan ama ka sifaa ka ka sifa waxa weeyaan xagga sifada ka wanaagsan isaga iyo xifdigiiyo itqaanka maadaamuu kuwaa khilaafay xadiiskiisii saasaynu saasaynu nihi fiihi nadar xadiiskii hadduu kelidii warin lahaa waa la aqbali lahaa raawigan oo de inagana waa raawi maqbuula xadiiskiisu maqbuula iyo min xayu alasl idan maxaanu leenahay imaamu malik iyo ibnu cuyayna iyo macmar iyo yunus xadiiskay wariyeen ay zuhri ka wariyeen maxfuud baa la yidhahda ka ninkan xifdigiisa wax laga sheegaya ee asal ahaan xadiiskiisu maqbuulka yahay xadiisku wariyeyna maxaa la dhahdaa shaad baa la dhahda waaya aan si kale u tilmaamo xadiiska shaadka ah si kale hadalkumaa si kale u odhanaya xadiiska shaadka ah waxa weeyaan xadiis uu wariyey nin xadiiskiisa la aqbali lahaa min xayu اlأصl in xadiiskiisa la aqbali lahaa oo xadiiskiisu ama صaxiix noqon lahaa oo hiqo ah ama saduuq oo xadiiskiisu xasan noqon lahaa ayaa xadiis wariyey fiqaad kaloo isaga ka awleysan oo ka mudan ama xagga imaamada iyo qadarka ama xagga xifdiga iyo itqaanka ama xagga tirada ka isaga ka mudan ayuu xadiiskan ku khilaafay isna waa ninkaa iqada wax khilaafay xadiiskiisa shaad baa la idhaha kuwa la khilaafay xadiiskoodana maxaa la idhaha maxfuud marka haddaad aragto imaam daara qudni raximah oo leh xadiidkan rawaahu fulan wafulan wafulan wafulan wakhaalafahum fulanu fulan baa khilaafay wlmaxfuudu riwaayatu fulani wa fulan macnaheedu wuxuu ka wadaa riwaayadana waa maxfuud oo hiqaa tanbaa awle ah riwaayada iyaga khilaafsanna waa shaad saasuu ka wadaa waadix ikhwaan waa hagaag wa yusama waxaa lagu magacaabaa xadiidku xadiiskiisa ashaadu shaad baa la dhaha kii gooni noqday ninka wax khilaafay xadiiskiisa ee iqada ah ama saduuqa ah ee xadiiskiisa la aqbali lahaa haddaanu cid khilaafeen shaad baa la yidhahdaa ila maanta dad buu khilaafay soo ma ka qoladuu khilaafay xadiiskoodana maxfuud baa la yidhaha kii la ilaaliyey shaadna waa maxay kii gooni noqday shaad waa maxay kii gooni noqday macnaata lagu yidhi gooni noqday manaha macnaatu cid waxa weeyaan ayuu khilaafay wey taasi waa nooc mukhaalafada ka mid a nooca labaadee mukhaalafada ka midi waa mukhaalafatu raawi raawigii inuu khilaafo raawigii adaciifi qeydkaa u fiirso raawi daciifa oo marka horeba xadiiskiisu daciif ahaa raawi daciifa oo marka horeba xadiiskiisa la daciifin lahaayoo sabab min asbaabi dacfiya ku sifaysna ayaa wuxuu khilaafay liman huwa awlaa minhu cid ka mudan cid ka xifdi badan cid ka cadaalad badan cid ka idqaam badan ya cid ka tiro badan oo isaga waxa weeyaan ka sifo wanaagsan ayuu ayuu khilaafay isaguna waa daciif eeg raawi markii horeba xadiiskiisa dacfi ku sugnaan lahaa ama xadiiskiisu daciif ahaan lahaa ayaa dacfigiisii wuxuu ku darsaday inuu mu inuu khilaafo dad isaga ka awleysan soo kama sii darna hay wayusamaa xadiisuhu raawiga daciifka ah ee isagoo dacfi ku sugan yahay haddana dad intuu xadiiskii xadiiska ciddii la warisay khilaafay ee mukhaalafo ku darsaday dacfigiisii xadiiskiisi waxaa la dhaha almunkaru munkar baa la yidhaahdaa wa yuqaabilu xadiis almunkara xadiiska munkarkaa waxaa ka soo horjeeda almacruufu xadiiskii la yaqaanay macnaheedu waa maxay nin raawi oo ay ahlucilmigu sheegeen inuu dacfi ku sugan yahay oo xagga xifdigiisa iyo xagga cadaaladdiisa midkood dacfi kaga sugan yahay ayaa xadiis wuxuu la wariyey dad isaga ka awleysanoo hiqaad oo aima oo culimaha oo xufaada markuu xadiiskii iyagii la wariyey buu iyagii khilaafay wuxuu isku darsaday laba sababu dacfi soo maa mukhaalafo iyo iyo marka horu iyo marka horu dacfi ku sugnaa xadiiskiisa munkar baa la yidhahda eeg ruwaad badan oo xifdigooda wax laga sheegay xadiiskooda munkar baa la yidhahda oo ninkii fuxshulkalad laga sheegay xadiiskiisa fuxshulkalad lagu daciifiyey xifdigiisa fuxshulkalad uu galay maxaa xadiiskiisa la dhaha munkar ninkii kaflada kaflada badnaana maxaa la dhaha xadiiskiisa munkar waaye suu xadiis ninka xadiiskiisa uu ku dhacay ee suu-ulxifdiguna laazim uu yahay maxaa la dhaha xadiiskiisa munkar marka munkarku idlaaqaad badan buu leyahy halkaa waxaad ka soo qaadaysaa munkarka macnayaal fara badan baa loo isticmaala wayna dhacdaa culimada qaarkood inay hal isilaax macaani mutacadida ay isticmaalaan waxaa la mid ah xadiiska xadiiska macluulka ama mucalka la yidhaha almucal ama almacluul dee cilal cilalka xadiiska galaa way fara badan yihiin marka axaadiis badan oo mukaa waxyaabo badani galeen ayaa magaca isugu tegi doona aan ku soo noqda halkaygi xadiiska wariyey raawi daciifi oo dacfi ku sugan yahay oo ama imaa fii xifdihi dacfi kaga sugan yahay wa ima fii cadaalatihi dacfi kaga sugan yahay xadiisku wariyey xadiisku wariyey ee dabadeedna ruwaad kale la warisay oo isaga ka awleysan oo ka xifdi badan oo ka cadaalad badan oo ka idqaan badan ya oo dabadeedna uu khilaafay xadiiskiisa waxa la yidhaha munkar shaad lama yidhaahdo shaadku waa kuma waa markuu raawiga wax khilaafaya maxay yahay raawi fiqa ah ama saduuqa oo maqbuulu riwaaye ah waay xadiiska cidduu khilaafayna kan daciifka ee dambe cidduu khilaafay xadiiskasl la lahaa macruuf muxadisiin waxaad arkaysaa iyagoo leh xadiiskaas sidaana waa loo wariyey sidaana loo wariyey walmacruufu riwaayatu fulan sida macruufka macruufkaahina waa hebel riwaayadiisa waxay tilmaamayaan sida saxani inay sidaa tahay waayo taasina waa taas iyana waa nooc labaad oo mukhaalafada ka mid a ah. halkaa waxaynu kusoo saarnay raawigu inuu dad intuu xadiis la wariye khilaafo waa waxyaabaha xifdigiisa lagu duro raawigaasi wax khilaafaya hadduu siqo yahayna xadiiskiisa shaad baa la yidhahda haddii uu daciif yahayna markiis hore dacfi ku sugan yahay oo mukhaalafa ugu biirtayna maxaa la ihahdaa munkar baa la yidhahda raawiga xadiiska shaad kaa warinaya ciddii uu khilaafay kasoo horjeeda xadiiskooda maxfuud baa la yidhahda kan daciifka ahi ciddii uu khilaafay ee isaga kasoo horjeedeen xadiiskooda maxaa la idhahda macruuf imse isilaa baad halkaa ku baratay isilaaxaad mutacadidaad si yar u baratay macnaha looga jeedo waa hagaag halkan qayb saddexaad baad jirta u sheekhu sheegi doonaa oo waa maxay qaybtaa saddexaad raa qeybtaa saddexaad waxa weeye xadiis baa ruwaa ayaa qaabab mutacadida loo wariyey u fiirso xadiis ayaa ruwaad baa warisay qaabab mutacadidana loo wariyey xadiiskaasi qaababka mutacadidkee kala duduwan loo wariyey haddii la kala arjixi karo qaababkaa kala duwanee lakala loo wariyey haddii ay kala mudan yihiin oo la kala rajixi karo iyaga warkoodu waa meel kale ku caddaan doona laakiin xadiiskii haddii qaabab kala duduwan loo wariyo ruwaad badan baa xadiiskan warisay nin walba qaab buu wariyey ruwaadana lama kala tarjiixin karo lama kala rajixi karo oo waa niman isku dhow dhow xagga sifaatka xadiidkaas wejiyada faraha badanna loo wariyey ee kala duwan raawi riwaayadiisa ka mida oo kasta dee waa waa riwaayadiisa lama lama lama xoojin karo nin baa wariyey qaab buu wariyey mid kalaa wariyey qaab buu wariyey mid kalaa wariyey qaab kale uu wariyey wujuuh iyo qaabab kala duduwan oo iswada khilaafsan baa loo wariyey wujuudi markii sidaa loo eegay ruwaadda wujuudan wariso la diraaseeyey niman isku dhow dhow oo aan la kala rajixi karayn bay noqdeen xagga xifdiga xagga dabdiga xagga cadaaladda xagga mulaasamada yani sifaat sifaadkii waxa lagu kala tarjiixin jiray midkood mid kama awleysna iminka shaadka iyo maxfuudka midkood baa mid ka awleysano waynu sheegnay soo ma munkarkii iyo macruufka midkood baa mid ka awleysan soo ma laakiin halkan xadiiska waxaa loo wariyey qaabab kala duduwan hal sheekh buu xadiiskaasi ku wada arooraa qaabab kala duduwanna waa looga wariyey oo fara badan qaababkiina waa la kala rajixi kari waayo ama xagga quwada iyo waa is isku dhowdhow dhow yihiin aad ilaa xad la kala rajixi kari waayo xadiiskaas waxaa la idhaha mudarib mudarib waa maxay waa xadiiskii isgaraacay mudarib baa la idhaha waxaa shardiga in la isku khilaafo qaaba qaabab kala duwan la ysugu khilaafo wujuuda la ysugu khilaafayna la kala rajixi kari waayo maxaa la idhaha markaa mudari laakiin mid baad ogaanaysa in la kala rajixi kari waaya waa mas'ala ijtihaadiya in wujuuda la kala rajixi kari waayo waa mas'ala ijtihaadiya waxaa laga yaabaa caalim culimada ka mid inuu idhaha aniga wujuudaasi way wada sinmeeno si aan ku kala rajaxo garan maayo oo caalim kaleo isagoo ilaahay aqoonta in kaloo badan u furay uu yimaado u idhaahdo wujuudani isku mid maaha ee qaarkood baa qaar ka rajaxsan dabeedna asbaabu tarjiix uu sheego marka ma in la kala rajaxo wujuuda axaadiista waa mas'alatun maxay ha ijtihaadiya oo ay ku kala duwanaan karto culimadu aragtidood oo caalim xadiis uu ku sheegay inuu mudarib yahay ayaa laga yaabaa caalim kale in hao la la la mudarib maaha waa xadiiskani mudarib maaha wujuudiisa qaar baa qaarka kale ka rajaxsan asbaabta nooca iyo nooca iyo noocaasna way kaga rajaxsantah hmm. nacam waay marka maxaa maxaa wax lagu kala rajaxaa goorteebaa wax la kala rajaxaa mudaribku shuruud intee leeg buu leeyahay meel kale inoogu iman doontaa lakin hadda waxaad ii haysaa un waxaan doonaya inaad ii qabato xadiiska qaabab kala duduwan laysugu khilaafay ee loo wariyo qaababkaa kala duduwanna ay sinaadaan oo la kala rajixi kari waayo xadiiskaasi waa xadiis laysku khilaafay warintiisii soo ma maxaa la yidhaahdaa mudarib dhegeysta marka mukhaalafat raawi qeybta saddexaad waxa wey mukhaalafat raawi raawigii inuu khilaafo biriwaayati xadiisin siduu wax ku khilaafaya raawigii mukhaalafat raawi raawigii baa wuxuu samaynayaa mukhaalafo iyo khilaaf buu biriwaayati xadiisin xadiis buu warinaya min wejhin qaab buu warinaya ama min wejhin dhinac buu ka warinaya maca wujuudi awjihin ukra lilxadiis min wejhin ay mukhaalafatu raawi biriwaayati xadiisin biwajhin xadiis buu qaab u warinaya maca wujuudi awjihin ukhra lilxadiis iyadoo xadiiskii loo hayo qaabab kala duwan oo kaloo loo wareeyey qaababkaasoo mukhtalifatin kala duwan iskhilaafsan wa mutakaafiatin isu dhiganta filquwati xagga awoodda isu dhiganta oo marka ruwaaddeedii la diraaseeyo ee xifdigoodii iyo dabdigoodii iyo xaalkooda iyo suxbadooda iyo maaragtay mulaasamadooda iyo inay min ahli beladi yihiin iyo inaanay ahayn waxyaabo badan loo eego waa mutakaafi'atun fi lquwa marka loo eego samaacooda iyo waxba ka maqleen xagga hubuudkiisa iyo xagga samaacooda hubuut la-aanta marka waxaasoo dabaqad ahaan inay la wadaagaan iyo inaanay la wadaagin waxaasoo dhan marka loo eego waa mutakaafiatun fi lquwa raawi baa xadiis si u wariyey raawigaasi xadiiskan uu wariyey wujuuh badan oo kaleo loo wariyey baa la hayaa wujuuhdaasi waay waxay leedahay laba sifo waa mukhtalifatin way iskhilaafsantahay waana mutakaafiatin way isku dhowdhowda way isceshanaysaa fi lquwati xagga awoodda oo sabab lagu kala arjaxaa ma jirto walaa yumkinu suurtagal maa tarjiixu in midkood la rajaxo lahaa kanaa kan ka awood badan aw iljamcu ama in la jamciyo bayna tilka alawjuhi wejiyadaa in la jamciyaana ma suurtagalaha in la kala rajaxaana ma suurtagalaha oo wejiyada sidee loo jamciyaa qaababka loo jamciyaa waa inoo iman doonaan meelo dambaynu ka hadlo oo maxaa lagu kala arjaxaa qaababka wax lagu kala arjaxaa way badan yihiin meelab meelo dambay noogu iman doonaan hadda inaynu mustalaxan qabanaynu dan leenahay waadix ikhwaan wahada huwa wahada ka xadiiska sifadaalihina huwa alxadiisu lmudaribu xadiiskii mudaribkaha wey xadiiska la dhaa almudaribu kii isgaraacay weeyaan xadiiskaasina waay idan xadiiska mudaribka maxaad fahantay waa xadiis loo wariyey wejiye kala duduwan qaabab kala duduwan baa loo wariyey sanadkiisa qaabab kala duduwan baa asaaniiddiisu usoo aroortay sanadkiisu qaabab kala duduwan buu usoo aroor matnigiisu hadduu doono qaabab kala duduwan buu usoo aroor ya idiraabku labadiiba waa ku jira ama sanadkoo keliyuu ku jira ya wujuuhdaa kala duduwanee loo wariyey qaababkaa kala duduwanee loo wariyey waxaad moodaa inuu raawi kastaa khilaafay raawiga kala de soo ma waa ka ku yidhi waa mukhtalifa waa iskhilaafsanta oo raawi kastaa qaabkii uu raawiga kale u wariyey ama u sheegay qaabaan ahayn buu u sheegay nimanka ruwaadda xadiiskaa wariyeyna waa mutakaafi'iin waa niman isku isceshanaya ha oo isu dhigma xagga quwada marka lamana kaa rajixi karo lamana jamcin karo ma aragta labadaa shardi xadiiska mudaribkaa ah shardi ah in la khilaafo iyo inay awjuhda la khilaafay mutasaawi noqoto takaafian noqoto maxaan kugu yihi takaafu inay noqotaana waa mas'alatun ijtihaadiya wa huwa alxadiis lmudarib kaasina waa xadiiska mudaribka taasina waa mukhaalafo kale oo raawigii khilaafayo hiqaadii de waxaa laga yaabaa raawi iqa ahi ama maqbuul ahi inuu xadii inuu xadiis wariyo oo uu qaab u wariyo oo rawaad kaleo hiqaadi qaabkii qaab ka duwan u wariyaan oo haddana mid kale qaab kale u wariyo rawaaddaa iskhilaaftay waa nooc mukhaalafo ah dabdigooda xifdiga xadiis xadiiskaa xifdintiisa in wax galeen dee ishkaal ishkaal kama sugnaa soo ma wahada wuxuu ku yidhi sheekhu nooca afraad nooca afraad ee mukhaalafada ka mid a ah, waa mukhaalafatu raawi raawigi inuu khilaafo sahwan si kama ah ya sahwan maxaa la si camdi ah camdi waa maxay ukas khada'ana maxaa la ihahdaa ama sahwiga si ukasid la-aana oo aanu igu talagelin aw wahm aw wahaman ama si wahmiyo uu ismoodsiiyey inuu raawi khilaafo muxuu siduu muxuu ku khilaafaya biziyaadati raawin raawi buu ku siyaadinayaa fi ahnaai sanadii sanadka dhexdiisa baynamaa iyada oo adqanu minhu mid isaga ka idqaansani yarwi lxadiisa xadiiskii uu ku warinayo biduuni hadihi ziyaadati ziyaadadan la-aanteed uu warinayo maca tasriixi bisamaaci isagoo weliba samaacna caddaynaya fii mowdici ziyaadati halkii ziyaadadu gashay wa hada xadiiskaasna huwa almasiidu kii lagu daray weeye fii mutasili lasaniidi xadiiskii almai waxaa la dhaha almasiid fii mutasili asaniid kii lagu daray xadiis sanadkiisu xidhiidhsan waqad yakuunu saxiixan buu noqon karaa waqad yakunu wuxuu noqon karaa mucallan mid cilaysan buu noqon karaa halkan aan warkuu sheego mukhaalafaadka ruwaaddu ay galaan mid kamida waxaa ayaa halkana sheekhu ku sheegaya oo waa maxay ruwaad baa xadiis warisay xadiiskii baa nin ruwaadda ka mid intuu wariyey ayuu sanadkii wuxuu ku daray raawi aanay qoladin sheegin raawi buu ku siyaadiyey sanadkii aan ciddii xadiiska la warisay ee isaga ka idqaansanayd cid xadiiska isaga la warisay oo isaga ka idqaan badan oo ka xifdi badan oo ka dabdi badan raawi aanay sanadka ku sheegin bu isagoo ku sheegay hadda halkan u fiirso halkan yaanay iska kaa dhexgelin shaadkii shaadkii way isu yaro eegyihiin laakiin tani suuro gaaray gaar ku tahay oo suuraday gaar ku tahay waa maxay xadiis axaadiista ka a ayay ruwaadi wariyeen ruwaadaasi xadiiskiisii xadiiskii ay wariyeen ayuu nin intuu u yimi uu la wariyey ruwaadii xadiiskii laakiin muxuu sameeyey mukhaalafadu sameeye maxay hal ninoona iyagu sanadka ku sheegin ayuu sanadkii ku daray nin ziyaado ah ayuu sanadkii ku daray ninkan ziyaadadaa halkuu ku darayna halkuu ku darayna ruwaada kale way gooyeen oo labada ninuu udhaxeeyabaa isku xiga labada nina udhaxeeyaana waa laba ninoo wax kala maqlay ah, oo la caddeeyey oo la tasriixiyey inay wax kala maqleen marka ninkani muxuu sameeyey raawi ziyaadaah buu keenay sanadkuu ku daray meelaanu ku jirin buu geliyey ma aragtaada meelaanu ku jirin ayuu geliyey oo miyaanu shaaduun ahayn maya shaad maaha shaad maaha oo kani wuxuu ku gaar yahay raawi siyaadinta la siyaadiyo oo sanadka lagu daro ayay suuradani gaar ku tahay ma aragtaada ayay suuradan gaar ku tahay aan aan mar labaad ku celiyo raawi baa xadiis wariyey xadiiskaasi sanadkiisu maalan shan nin buu ka koobnaa shantii nin laba nin oo kamid a ayuu raawigaasi nin aan udha nin aan sanadkaba ku jirin ku dhex daray labadooda dhexdoodii buu geliyey warkaana wuxuu ku khilaafay rag isaga ka idqaansan rag isaga ka xifdi badan baa xadiiskii wariyey raawiganuu xadiiska ku daray may sheegin meeshaba kuma jiro shan raawi keliyay sheegeen halka halka uu geliyey isagu raawigan dheeraadkaana labada raawiye u udhaxeeyo waxay sheegeen inay xadiiska kala maqleen nimankaa mutqiniintaah waxay sheegeen labadan inaan cidina udhaxayna xadiiskan kala maqleen wasaraxuu bisamaac xadiiska waxaa la dhaha almasiidu kii lagu daray fi mutasil ilasaniidi xadiis sanadkiisu xidhiidhsan yahay kii lagu daray ee aan ku jirin baa la dhahda ma aragtaad waa mustalax mustalaxaadka ka mid a eray bixin weeye eray bixinaha muxadisiintu ay leeyihin kamid a maxaa la yidhaha baan ku almasiid fi esh fi muttasil lasaniid kii lagu kordhiyey xadiis sanadkiisu muttasil yahay ninkii lagu dhex daray ayaa la idhahdaa raawi baa mukhaalafo sameeyeyoo laba ninoo xadiis kala wariyey oo xadiiskana inay kala maqleen la caddeeyey oo raggii mutqiniinta ah ay sidaa u sheegeen ayuu intuu soo qaadu nin udhexaysiisu hebel iyo hebel hebel baa udhexeeya mana saxna maaha marka waa mukhaalafo mukhaalafada rawigaas muxuu u sameeyey ama sahwan buu u sameeyey oo ka si si si u kasid la-aana oo sahwi ah ayay uga dhacday oo unuu kasina uu ku sahwiyey ya uu ku khataay uu ku gefay ama wuu ku wahmiyo sidan inuu sanadku ahaa buu u maleeyo u qaata sidan inuu sanadku ahaa ayuu u maleeyey oo u qaata waadix ikhwaan kaasina waa nooc mukhaalafada ka mid oo ruwaadda qaarkood lagu qabtay oo xifdigoodii wax lagaga sheegay sababtuna waa maxay dee waxaa lasoo helay inaanu halkan raawiga uu ku daray sax ahayn a mukhaalafatu raawi raawigii inuu khilaafo weeye sahwan darteed uu khilaafo si u kasid la-aana aw wahmana ama ismoosiina muxuu ugu khilaaf muxuu muxuu muxuu mukhaalafadu samaynaya waa maxay ee sahwig sahwiga ama ama ama ama wahmiga uga dhacday biziyaadati raawin buu ku khilaafayaa mukhaalafatu raawi raawiga inuu khilaafo weeye biziyaadati raawin raawi inuu ku ziyaadiyuu ku khilaafayaa fii atnaai sanadi sanadkii xidhiidhsanaa ayuu raawi ku siyaadinaya sahwan buu u siyaadinaya aw wahman buu u siyaadinaya baynamaa atqanu minhu iyadoo ciddii isaga ka idqaansanayd yarwi ciddii isaga ka xifdiga badnayd ka dabdiga badnayd ka awleysnayd yarwi lxadiisa xadiiska uu warinaya biduuni hadihi ziyaada raawigan ziyaadada isagu uu sheegay ruwaaddii isaga ka idqaan badnayd may sheegin maca tasriix iyadoo weliba la caddaynaya bisamaaci in la kala maqlay fii mowdici ziyaadati halkuu isagu ziyaadada ku darayna ruwaaddii mutqiniinta waxay sheegeen labada ninuu cid udhexaysi inay iyagu toos xadiiskan u kala maqleen wa kaana huwa lmasiidu baa la dhaha kii lagu daray fi mutasil asaniid mutasil xadiiskii sanadkiisu mutasilka ahaa mid lagu daray baa la idhaha waqad yakunu saxiixan buu noqon karaa suwarkiisu way inoo iman doonaa waqad yakunu mucallan mid la cileeyo oo raawiga lagu qadxiyuu noqon karaa waana sida hadda aynuu wadno soo ma raawiga xifdigiisa lagu qadxiyo waa hagaag taasina waa mid waa nooc mukhaalafada kamida taasina nooc kaleo mukhaalafada kamidi waxa weeye raawi ruwaada ka mid a ayaa laba xadiis baa iskaga darsamaya labadii xadiis buu si ayuu isku dhex daraya laba xadiisoon islahayn ayuu isdhexgelinaya ama xadiis axaadiista ka mid a ayuu ziyaado ku darayaa aan ku jirin ayuu ziyaado ku darayaa aan ku jirin waayahay mukhaalafada nooca shanaad waxa weeyaan ah, ee mukhaalafada ka midii waa mukhaalafatu raawi raawigii inuu khilaafo fii matni xadii biidraajin inuu waxgeliyo fii matni lxadiisi xadiiska matnigiisi aw sanadii ama sanadkiisi buu cid ku daraya aan ku jiri idraaj waxaa la ydhahdaa laba xadiis oo kala duwan ayuu raawi isku dhex daraya ama xadiis axaadiista ka a ayuu matnigiisi wuxuu ku darayaa la alfaad aan ku jirin ayuu ku daraya alfaadani axaadiis kale kusoo aroortay dabeedna wuu ku daraya ama lafdi aan lafdigii nebiga lafdi aan hadalkii nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam ayuu xadiiskii ku dhex daraya matnigiisi ama sanadkii xadiiska ayaa sanad kale ka dhex gelaya oo isaga ekaanaya dabadeedna idraaj wax la dhabu samaynaya idraaj waa ku darid mukhaalafatu raawi raawigii inuu inuu wax ku khilaafo biidraajin ku darid fii matni xadiisi xadiiska matnigiisi uu ku daro aw sanadi ama sanadkiisa uu ku daro waxaan ka mid ahayn sanadkii xadiiska ama matnigiisii ayuu wuxuu ku darayaa shay aan ka mid ahayn wuxuu ku qaldayaa sanad kale ama wuxuu ku qaldayaa xadiis kale matnigii ama wuxuu ku ziyaadinaya lafdi aan alfaadii rasuulka sala allahu alay waslam ahayn wahada kaana huwa almudraju baa la yidhaahdaa kii almudraj kii wax lagu daray aya la dhaha almudraj waa maxay kii wax aan ku jirin lagu daray ayaa la dhaha isna waynoo iman doonaa marka noocyada dhammaanteed waa anwaac kamid a ah, anwaacu mukhaalafati raawi noocyada waa waa waa noocyo kamida ah mukhaalafaadka ruwaaddu ay sameeyaan ee ay keyrkood ku khilaafaan ee xifdigooda waxyeela ee xifdigooda waxyeela subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk